بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ربنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal waxaynu ku guda jirnay silsiladii cabdillaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma ilaahay raalliha ka ahaadee innaga oo aynoo joogtay dhacdadii lagu dilay muslim ibnu caqiil raximahullah ee magaalada kuufe lagu dilay oo uu dilay ninkii barasaabka ka ahaa magaalada kuufe loodhan jiray markaa cubaydillaahi ibnu ziyaad waaye tasjiilkan ama duubistanina waxay ku saafiysanaan doontaa dhacdadii iyo falkii qallabsanaa ee ku saabsiysanaa dilkii markaa alxusein ibnu cali xusein ibnu cali qaabkii markaa loo dilay radi allahu canhuma walaalyaal dilkii xusein la dilay waa dhaawaca weeye muslimiinta ku yaalla ilaa iyo haddana markaa dhaawacaasi mid aan bogsan uu yahay isaga iyo markaa dilkii loo geystay cuthmaan ibnu cafaan danuurayn radia allahu canhu waxay ahaayeen fitnooyin aad u waaweyn oo muslimiinta dhexdeeda tafaraaruq fara badan iyo dhib badan ay ka dhex dhacday kolka waxaa muhiima ah inaynu waxoogaa aynu sharaxno oo aynu yaro gudagalno oo wixii culummadu ayna soo gaadhsiiyeen ee ay soo naqliyeen aynu wax ka tilmaamno dabcanna mid baa mudan in la isbaraarujiyo dee innagu maynaan ahayn dadkii goobta taagnaa shaahidna maynaan ahayn markhaatina ma nihin maragna ma nihin keliya warka aanu sheegayna waa warkii ay culummada islaamku ay soo gudbiyeen khaasatanna kutubta markaa albidaaya wanihaaya ama ibnu jariir adabari raximahullah kutubtiisa taariikhda uu ku soo arooriyey oo weliba riwaayooyinkooda ay soo aroorinayaan ay leeyihiin waxay kasoo xiganayaan nin la dhaho magaciisa aba mukhanaf aba mukhanafkaasna alimaam ibnu kahiir raximahullah wuxuu tilmaamaya inuu u janjeeday markaa xagga markaa tashayuca ama shicanimada kolkaa waxaa dhici karaysa riwaayooyinka qaar sida loo soo aroorinayo in ay ku jiri karto waxoogaa in lagu talax tegay baa dhici karaysa ama riwaayooyinka ay u baahan yihiin in la shaandheeyo oo markaa rag jabaahida ah ama culummo waaweyni ay si fiican usii dabagasho oo markaa kala hubsata wixii daciifa iyo wixii markaa eh, tamarta yar iyo markaa kii caafimaadka qabayo kii markaa eh, daciifka intaasi arag iyo ahaato waxaynu ku bilaabaynaa marka ugu horraysa inaynu soo bandhigno fadliga uu xusein ibna cali iyo walaalkii xasan ay lahaayeen eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nolba uu ka warramay kadibna waxaynu gudageli doonaa qaabkii loo dilay ugu dambaynna waxaynu wax ka tilmaami doonaa dadkii dilay aljazaau min jinsi alcamal dadkii dilay abaalmarkoodii adduunyada intii la joogay aakhira iska dhaaf iyagu horta sidee bay noqdeen iyo inagoo kusoo gabagabayn doona hadalkii hadal aad iyo aad u cajiiba ah, oo uu leeyahay markaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah way marka walaalayaal tasjiilkani marka waxoogaa wuu dheeraanaya marka walaalayaal waa ina ka raali ahaataan una dulqaadataan baaraka allahu fikum wajazakum allahu khayran walaalayaal imaamu albukhaari raximahullah wuxuu kitaabkiisa ku soo arooriyey saxiixa ah in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dhahay xasan waa xusein buu yidhi xasan iyo xusein oo ahaa laba wiilo walaalo ah humaa rayxaanatani fi dun min addunya waa labadaydaan ku indhadoogsada adduunyada waa dhaldhalaalkayga adduunyada buu tilmaamayaa nebigu sala allahu caleyh wasalam labada wiil ee marka uu awowga u yahay sala allahu caleyh wasalam sidoo kale alimaam axmed raximahullah wuxuu isna musnadkiisa kusoo saaray xadiidka aba hurayra radi allahu canhu uu soo werinayay in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu dhahay man axabahuma faqad axabanii qofka jeclaada labadan wiila xasan iyo xusein anigana way jeclaaday kii markaa ka cadhoodana waman abqadahumaa ama kii ka cadhaysiiyana waa anigana iga cadhaysiyey buu tilmaamayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam sidoo kale riwaayo kale fii musnad imaamu axmed raximahu llahu raxmatan waasica wuxuu tilmaamayaa isaguna in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu fiiriyey caliy bn abi aalib geesigii weynaa alimaam cali raximah llah radia allahu canhu wakarama allahu wajha inuu fiiriyey iyo wiilkiisii xasan ibna cali iyo xusein ibna cali iyo markaa xaaskii cali uu qabaye faatima oo ahayd inantii uu dhalay nebigu sala allahu alayhi wasalam marka wuxuu ku dhahay waa ahlulbeytkii nebige wuxuu dhahay ana xarbun liman xaarabtum anigu horta waxaan la dagaalamayo la diriraya cidda idinla dirirta waa la diriraya cidda nabadgelisaanna waa nabadgelinaya buu dhahay nebigu sala allahu calayh wasalam kolka axaadiistaas faraha badan waxay tilmaamaysaa markaa fadliga ay leeyihiin ahlulbeytku iyo markaa fadliga ay leeyihiin saxaabada waaweyney khaasatan markaa alimaam cali iyo labadiisa wiil iyo marka inantii marka nebigu sala allahu aleyh wasalam uu dhalay fatima bintu rasuulillah waay xadiid kale imaamu axmed soo warinaya waxaa kale uu leeyahay abaa hurayra sidoo kale soo aroorinaya xadiidkane wuxuu tilmaamayaa rasuulka ilaahay baa sala allahu calayhi wasalam nagu soo baxay buu yidhi isagoo markaa wada xasan iyo xuseen markaa oo midna garabkiisan eh, ku xambaarsan midna garabka kale ku xambaarsan oo kana dhunkanaya kana dhunkanayay subxaan allah ilama iyo uu anaga noo yimi buu tilmaamay aba hurayra marka nin annaga naga midaba wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay rasuulka ilaahayo waad jeceshahay labadan wiil markaasuu nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ciddii jeclaata labadani anigana way jeclaadeen ciddii ka cadhaysiisana ama ka cadhootana anigana way iga cadhootay taasina waxay ka mid tahay marka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa aad u jeclaa dabcan dee jacaylka nebigu uu jeclaa mid ku kooban oo keliya ahlulbeytka may ahayn ee dhammaan saxaabadiisu jeclaa dhammaan dadka muslimiintao dhan buu nebigu u jecelyahay sala allahu aleyh wasalam oo axaadiis fara badan baa dee tilmaamaysa inuu nebigu uu jeclaa saxaabadiisa sida usaama ibnu zayd oo kale u lahaa waa xibu xibu rasuuliillah aad baan u jeclahay uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam usaama ibnu zayd oo ahaa wiilkii uu dhalay zayd ibnu xaariti ee weliba madooba subxaan allah midabkiisuu ahaa ninka madow radi allahu canhu arda marka jacaylkaas dee nebigu ummadiisao dhan buu jecel yahay lakin waxaynu soo qaadanaynaa oo keliya fadliga ay leeyihiin ahlulbeytka iyo marka xasan iyo xusein iyo caruurtii ka farcantay marka walaalayaal sidoo kale imaamu tirmidi raximah llah wuxuu soo arooriyey albara ibn cazib wuxuu leeyahy rasuulku sal allahu aleyh wasalam wuxuu arkay buu yidhi xasan iyo xusein deetana wuxuu dhahay nebigu allahuma inii uxibahuma fa axibahuma ilaahow labadan yaryar ee kurayda ah waa jecelaha ilaahay adiguna jeclow marka ilahay nebiga u duceeyey baan ujeeda cafwan sidoo kale imaamu axmed raximahullah wuxuu soo arooriyey in rasuulku sala allahu alayh wasalam maalin isagoo khudbadayn iyo khudbad ku jira ayaa waxaa soo galay masaajidkii xasan iyo xusein oo markaa laba khamiis ama laba shaatiyo midabkeedu casaan uu yahay guduudan wata markaa oo soconaya deetana way kufeen labadii carruur ahaa deetana nebigu uu kasoo degay mimbarkii markaasuu labadii carruuro intuu qabtay buu dhabtiisa fadhiisiiyey deetana markaasuu wuxuu dhahay nebigu sala allahu caleyh wasalam sadaqa allah ilaahay run buu sheegay kolkuu leeyahay innamaa amwaalikum wa awlaadukum fitna dhab xoolihiina xoolihiinna iyo carruurtiinnu fitna weeye wuxuu dhahay nebigu waxaan fiiriyey labada carruur ee yaryare soconaya markay kufeen ayaan sabri kari waayey oo waan dulqaadan kari waayey deetana intaan hadalkii khudbaddayda gooyi ayaaban meeshii ka kacay oo aniga caruurtii markaa sooba qaaday buu yidhi soo xambaartayba subxaan allah kolka in cawlaadeenni iyo ubadkeennu inay fitna inagu tahay bay halkaasina dee tilmaamaysayo de jacaylka xaddhaafka ehe loo qabo rabbi baana taa ka markhaati kacay subxaanahu wa tacaala waaye sidoo kale xadiid kale ayaa jiro imaamu axmed raximah llah uu soo aroorinay oo uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya alxasan walxusein sayida shabaabi ahli ljanna xasan iyo xusein waxa weeye waa mudanayaal ama waa madaxda dhalinyarada jannada oo xadiid kale ayaa jirayo sii qeexayo si balballaadhinaya waa xadiidkii nebigu uu tilmaamaya malag baa yimi buu yidhi malagaas aan weligii dhulka imanin oo uu dhahay ilaahay ka dalbaday ama ogolaansho iyo idan dalbasho ka qaatay oo dhahay maanta waxaan doonayaa inaan usoo bushaareeyo muxammaduna rasuulullah deetana malagkii baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ugu bushaareeyey malagaasi in faatima iyo xasan iyo xusein ay mid walba yihiin madaxda ehelka jannada oo faatima ay ka mid tahay dumarka madaxda ehelka jannada xasan iyo xuseinna madaxda dhalinyarada ee jannada marka xadiiskaasina wuxuu inoo tilmaamayaa waana xadiis saxiixa oo dee imaam albanina xustaa uu saxiixiyey wuxuu tilmaamaya marka xadiiskaasina walaalayaal in ay labadaa saxaabi ee xasan iyo xusein ee walaalaha ahi ay ahaayeen ehluljano waay haddaynu ka nimaadna nebigu jacaylkaa wuu u qabay iyo axaadiista fadligooda faraa badan leh uu ku sheegay oo aad u tiro badan lakiin aynu soo koobaynay waxaa kaloo jiray de saxaabada rasuulka dhexdooduna way jeclaayeen saxaabadu aad bay u jeclaayeen tusaale ahaan cumar ibnu khadaab radi allahu canhu aad buu jeclaa xasan iyo xusein waanu markaa sharfi jiro uu ixtiraami jiray booskooda iyo maqaamkoodana wuu ogaa waxaa la soo arooriyaa in maalin maalmaha ka mida in eh, dowladdii cumar uu u qaybiye markaa eh, dhallinyaradii uu u qeybiye ama caruurtii saxaabadu ay dhashay buu wuxuu u qeybiyey maryo iyo dhar ay gashtaan marka maryo ku habboon xasan iyo xuseen buu markaa waayey kolkaa wuxuu dhahay yaman baa loo diray yaman baa la yidhi marka maryo cusub ha laga keeno oo ku habboon oo munaasab ku ah xasan iyo xuseen markii loo keenay buu dhahaa al'aana taabat nafsii iminka ayay naftaydii kala degta oo xasishay markaan maryo ku habboon oo munaasab ku ah aan u soo iibiyey labadii wiil markaa ee nebigu awoogu ahaa waa xasan iyo xuseine waay marka walaalayaal wararka kutulikutankeeda shiicadu ay akhriday dhaha cumar iyo caliy bn abi taalib baa colaad baa ka dhexay sidee wax ka jira ma jiraan cumar aad iyo aad buu jeclaa ehelka beytka cali ibn abi aalib iyo ehelka beytka rasuulkuna cumar waxay u jeclaayeen si xada dhaaf ah oo aad iyo aad u weyn walidalik sida darteed ba walaalayaal waxaynu arkaynaa imaama cali radi allahu canhu oo inantiisii uu dhalayo ummu kalfuum bintu cali oo ay dhashay faatima bintu rasuulilah u guuriyey cumar ibnu khadaab allahu akbar ma ninaad coltihid inaad ishaysaan bad inantaadii oo ay dhashay inantii nebigu uu dhalay faatima aad u guurin lahayd wax ka jira ma jira jiraan markaa riwaayaadka shiicadu ay akhrinayso iyo wararka ku tirhi kuteenka waxay ahayn saxaabada rasuulku kuwo isjecel oo mid ah bay ahaayeen cumar ibnu khadaabna wuxuu guursaday markaa inantii marka uu cali eh, ibn abi aalib uu dhalay sidoo kale cali bn abi aalib jacaylka uu qabo markaa eh, cumar ibn khadaab amiir almuminiin cumar alfaaruq waxaa ka mida ah in wiil uu dhalay oo eh, cali bin abidaalib uu dhalay inuu magaciisa u bixiyey sidoo kale caruurtiisa waxaa kamid ahaa ababakar baa la odhan jiray waxaa kamid ahaa cuthmaan baa la odhan jiray allahu akbar marka dadkan eh, khulafada raashidiinta ababakar iyo cumar iyo cuthmaan cali bin abidaalib waxay agtiisa ka ahayn dadka uu qadariyo ee uu aadka u jecelyo u ixtiraamo ee uu xataa jacaylkooda si uu u tuso caruurtiisii uu dhalay magacyadeeda u bixiyey cumar buu u bixiyey abubakar buu u bixiyey eh, cuthmaan buu u bixiyey marka waaye inta haddii aynu kaga soo gudubno marka maqaamka iyo booska ay lahaayeen labadaa saxaabi waa xasan iyo xuseine aynu nimaadno waqacadii iyo falkii foosha xumaa ee aynu nu ka hadlaynay walaalayaal waxaanu tilmaamnay in xusein ibna cali Eh, radia allahu canhu uu ka yimi markaa magaalada maka oo markaa uu soo aaday xaggaas iyo magaalada kufa isagoo waraaqo fara badan iyo kutubo badan ka helay dadkii deganaa ciraaq ama gaar ahaan magaalada kufa oo ay leeyihiin baycaanu kula gelaynayo madaxtinimo ayaad madax badan noo noqonaysaa kolka waxaa ka horreeyey baynu tilmaamnay muslim ibnu caqiil muslim ibnu caqiilna qolyihii dhowr iyo sideed iyo tobanka kun ahaa ama labaatanka kun ahaa ee waraaqaha saxeexee dhaarta u galay yacni way khudlaan bay ku sameeyeen oo way ka gacan siibteen waxna kamay celinin isagiina waa la qabtay oo waa la dilay marka xuseen wuu soo baxay marka saxaabo badan baa la telisay marka aynu soo koobno waxaa ka mid aha cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma adeerkii cabdillahi bni cabaas baa ka mid ahaa radi allahu canhuma waxaa ka mid ah walaalkii eh, xusein walaalkii oo ahaa maxamed ibn alxanafiya maxamed ibn cali radi allahu canhu ayaa ka mid ahaa raggii la teliyey markaa xusein ku dhahay magaaladaasi waa dhulka ciraaq waa dadkii dilay aabbaha caliy bn abi aalib waa dadka loo tiirinaya inay dileen xasan ibn cali oo walaalkaa ah dadkaasi dad la aamini karaya ma aha marka tala badan baa la siiyey laakiin walaalayaal ajashu iyo geeridu meesha ay ku eh, dhammaanayso oo ay naftaasi ku baxayso ilaahay unba um og subxaanahu wa wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafna ma oga goobta ay ku dhimanayso walow ay jiraan axaadiis badan oo nebigu tilmaamay in wiilkiisa xusein lagu dili doono karbala haddana dee ila waa naf markaa iyo ajal markaa baxayse oo dhimanaysa oo la oofsanaya waa inay goobtii tagtaa iyo dhulkii markaa lagu oofsanayay marka wuu go'aansaday xuseen ibn cali isaga iyo markaa qoyskiisiibaa baxay ciddii soo raaci karaysay waxay tageen markaa waddadii iyo jidkii ay ku gaadhi lahaayeen magaalada kuufa markii haddaba ninkii badha saabka ka had magaalada kuufe la odhan jiray markaa cubaydillah ibnu ziyaad oo maqlay socodka uu soo socdo ninkii markaa xusein iyo ehelkiisiiba ayaa wuxuu diyaariyey ciidan uu madax u yahay ninka la dhado cumar ibnu sacad sacad ibnu abi waqaas baa dhalay sacad ibnu abi waqaas waa saxaabigii weynaa ee qaaliga ahaa geesiga muslimiinta ninkii furtay dhulka ciraaq oo dhan maalinta qiyaamana miisaankiisa dhulka ciraaq oo dhan waxa muslim joogo o dhan maalinta qiyaame waxaa loo miisaan hogaamiya sacd ibn abi waqaas khaalu rasuuliillah radi allahu canhu arda ninkaasi waa saxaabigii weynaaye dee axad cashara almubashiriina biljanna inuu naqaano laakiin wiilkiisani dee nin la mida muu ahayn subxaan allah ilaahay baa markaa ah almugayir alaxwaal allaha kala bedbedelo xaaladaha iyo shakhsiyaadkii quluubta marka wiilkiisu wuu ka soo horjeeday marka xusein ibnu cali wuxuuna ka mid ahaa ciidankii la dagaalamayay marka xusein hogaamiyahoodiiba buu ahaa marka cubaydilah ibnu ziyaad ba wuxuu cumar uu faray cumar ibnu sacad buu faray in uu markaa ula dagaalamo ciidanka xusein iyo marka uu joojiyo cidda la socota marka ciidan afar kuna baa markaa soo baxay oo ka yimi goobta ka yimi markii ugu horreyse waxaa la faray in xusein ibnu cali iyo inta la socoto horta biyaha loo diido webiga furaad loo diido sidii markaa loogu diiday biyahaba ayuu iskugu fatwooday ninkaasi attaqiyi zakiya cuthmaan ibnu cafaan ninkii alla ka cabsiga badnayd daahirka ahay cuthmaan ibnu cafaan sidii biyaha loogu diiday khawaarijtu ay biyaha ugu diiday sidaasoo kale biyaha loogu diido walciyaadu billah marka meesha jaahilnimaa ka muuqata cuthmaan waxaa dilay waxaa dilay khawaarij baa dishay khawaarijtii ka timi masar iyo craaq ka timi baa dishay lakiin xusein ibn cali waa saxaabi ka mida saxaabada rasuulka kamanu qayb gelin dilkii cuthmaan ibn cafan miisaan qaldan iyo halbeeg qaldan buu markaa qofkaas ama shaksigaasi uu isu fatwooday ilahay baynu ka magan galnaye way baxeen markaa biyihii baa loo diiday ciidankii waa la kulmay markaa biyihii waa loo diiday inay biyaha cabaan ama inay u gudbaan waxay kaloo u bandhigeen in uu xuseen ibnu cali waxa loo bandhigay in uu la bayco la galo yaziid ibnu mucaawiya oo ahaa khaliifkii marka dowladdii umawiyiinta madaxda u ahaa marka oo aabihii mucaawiya ayaa dhintay kadibna u magacaabay inuu isagu mucaawiye kadib uu noqdo khaliif uu noqdo marka waana arinta markaa keentay dee waxaan mashaakilkan iyo fitnadan oo dhan keentay waa arinta baycada ama khilaafada ayaa laysku hayaa oo laba eh, culummada qaarna ay leeyihiin ama dadkii xilligaa jooga ay leeyihiin baycadiisu waa mid saxiixa qolyo kaloo dee imaam alxusein radiallahu canhu ka mid yahana ay leeyihiin maya may ahayn mid markaa shuuro ku timi ama wada tashi dadka muslimiinta ama doorasho xor iyo xalaala ku timi may ahayn ee sheekadu boqortooya ayay ahayd marka halkaasay daarantahay marka walaaliya aynu soo gunaanad ama aynu soo koobna aan dhaho sidii ay markaa labada ciidan ay wada kulmeen iyo wixii dhacayn walaalayaal xuseen ibni cali wuxuu ku dhahay ciidankii ciraaq ka yimi saddex midun ayaan anigu weydiin hayaa buu yidhi kow kala doorta saddexda in aad faraha aniga iga qaadaan aniga iyo ciidankayga iyo intaydan ehelkayga hayla socota faraha naga qaada oo meeshii aanu ka nimi baanu ku noqonaynaa waa kow waa laba inaad aniga iyo ninka la yaziid oan ilmaadeernahay illa waa isku reer qurayshada waa reer bani umayo reer bani hashime aanu ilmaadeernahay annaga farahas farahayga ka qaado oo aniga iyo isagu aanu is aragno deetanaanu ka heshiino waxaan isku hayno taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaadna waxay ahayd in aad albaabka iyo waddadaa noo bannaysaan oo aanu dhulka ilaahay ee muslimiintu ay faranta hore kaga jirto dagaalka ee ay gaalada la dagaalamayso thaqrin min thuquri lmuslimiin yacni faranta hore ee ka mida farmaha hore ama yacni horaanta hore ciidamada muslimiinta ee gaalada la dagaalamaysa aanu ka mid noqon saddexdaa qodob buu soo jeediyey deetana ninkii cumar ibnu sacde madaxda ahaa ciidanka ayaa warqad buu u diray ama fariin buu u diray cubaydillahi ibnu ziyaad oo markaa madax ka ahaa kuufa iyo basraba labada magaalaba isku haystay dabadeedna waxaa dhacday walaalayaal ninka sida ay sheegayaan mu'arikhiintu cubaydillahi ibnu ziyaad wuu ogolaa in uu markaa baycada uu ka qaado ama uu faraha ka qaado xusein iyo yaziid ha wada saddexdaa midun inuu doorto wuu ogolaa ayaa la tilmaamaya laakiin nin kale ayaa jiray oday markaa shamir ibnu diljawshan la dhaho oo diradiraalo ahaa subxaan allah yaro macangadnimana ay ku jirto iyo jaahilnimana ay ka muuqato ayaa dhahay maya ee cubaydilah ibnu ziyaad oo ha yeelin ilamaayo uu adiga xukunkaaga u yeelo iyo amarkaaga u qaato deetana wuu diiday markaa cubaydilahi wuxuu dhahay waa yahay waanu diidna buu yidhi saddexdaa midna ka yeeli mayno amarkayga waa in la qaataa subxaan allah xuseen markaa wuu cadhooday wuxuu dhahay ah, ilah baan ku dhaartay arrintaasi waa dulinimo ama waa daciifnimo weeye wax markaa qof muslim oo sharaf le markaa sharaftiisii heerkiisaas inuu hoos u dhigo ma aha buu tilmaam dabcan walaalayaal cumar ibnu sacad weerar buu kusoo qaaday waanu soo koobaynaa waxyaalooyin hadallo badan baa jiray lakiin unu soo koobaynaaye cumar ibnu sacad ciidankiisi iyo fardafuuladiisiibuu soo kaxeeyey wuxuu doonayay markaa inuu dagaal uu soo qaado markuu xuseen maqlay inuu dagaal ay u socdaan ayaa walaalkiibuu diray cabaas ibnu cali ayuu wuxuu u diray isagii labaatan fardafuule ayuu ku yidhi u taga waxaad tidhaa balcaawo keliya wax dagaal ayaanu dhicin beritola aynu wada kulan marka habeenkaas waa laysku waafaqay waxay dhaheen waa waayihi caawa wax dagaal ayaanay dhicin way ka laabteen habeenka markaa ah, xuseen ibn cali uu istaagay isaga iyo caruurtiisii iyo ehelkii beytka ehelkii xusein haweenkoodii dhammaantood habeenka ilaahay bay u tukanayeen subxaanahu wa tacaala markaasuu xuseen dardaarmay u dardaarmay ehelkiisii oo uu ku dhahay ciddii doonaysa inay dib u laabatay dib u noqoda sababtoo ah waxaanoo ciidana ciddi ay rabaan waa aniga weeye ayuu dhahay markaa xuseen marka waxay dhaheen ehelkiisii iyo ciidankii markaa la socday oo dad aad u kooban ahaa toddobaatan qof gebigoodaba gaadhayay ayaa waxay dhaheen may wallahi noqon mayna bay dhaheen waanu kula dagaalamin oo nina xitaa ay saaxiib ahayn xuseen ba wuxuu la jiray markaa sacad ibnu cabdillahi alxanafi wuxuu leeyahay ilah baan ku dhaartay haddii kun naf aan leeyahay kun ruuxaan leeyahay oo naftayda igu jirto mid kastaba waxaan kuu huri lahaa buu yidhi si aan kuu difaaco aan u difaaco wiilkii ay dhashay markaa inantii rasuulku si u aan u difaaco ayaan u huri lahaa buu tilmaamay waay dabadeedna walaalayaal dumarka la socday xusein ibnu cali waxaa ka mid ahayd zaynab bintu cali zaynab bintu calina waxaa dhalay faatima dhashay dee waa isku hooyo isku aaba yihiin xusein marka zaynab baa waxay tidhi way ogey de ciidanka xuseen waxa weye gebigiisu waa toddobaatan ciidanka kale reer ciraaqeed ama waa afar kun oo ciidan wax iska dhicin karayaan maaha kolleba way ogeed marka in la laynayo ama dhiba meesha ay gaadhayso way fahansanayd marka waxay tidhi waa thaklaa yacni waan goblamay bay tilmaamaya ayay tilmaamaysaa layta almowtu acdamani alxayaa bal shallaytadeeda may geeridu iqaadan leedahay hooyadii baa dhimatay bay tidhi faatima oo aabbahay baa dhintay cali ibn abi aalib oo walaalkay baa dhintay bay tidhi xasan eh, ibna cali ma iminkan waayayaa bay leedahay xuseinow markaasuu xusein dejiyo wuxuu ku dhahay walaal isteji buu yidhi yaanu shayddaanku dulqaadkaaga n kaa qaadan ama kaa xambaarin oo shayddaanku ku halmaansiin dulqaadka markaa way suuxday dabadeedna waxoogaa biyo yar oo uu haystayba wejiga kaga shubay markaasay soo kacday oo ay suuxistii kasoo kacdo miyir ay soo miyirsatay deetana wuxuu ku dhahay ilaahay ka cabso walaal dadka dhulka jooga iyo dadka cirka jooga waa samada iyo dhulkaba dhammaantood way dhimanayaan kullu shayin haalikun ilaa wejh dhammaan way halaagsamayaan ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala waaye subaxa markii la gaadhay waa berigii de lagu ballansanay le habeenkii ayay sheekadan oo dhani dhacaysay anaanu nidhi habeen bay markaa dhaheen dib halna loogu dhigo subaxii markii la gaadhay ayuu markaa xuseen uu qubaystay waxoogaa cadar barfuunna uu isku shubay faraskiisii buu fuulay kitaab qur'aanana wuu qaaday deetana dadkii buu yeedhay wuxuu dhahay ciidankii isaga kasoo horjeeda reer ciraaq wuxuu u sheegayaa oo u xasuusinayaa qadrigiisa iyo booskiisa iyo sumcada uu ku leeyahay marka mujtamaca iyo bulshada muslimiinta iyo saxaabanimadiisa oo nebiga uu saxaabi uu la ahaa badankoodu ragga meesha maraya iyagu saxaaba may ahayn subxaan allah laakiin isagu saxaabadii nebigana waa ka mid ahaayo sidoo kalena wuxuu ka mid yahay helilka beytko dee nebigiibaba awow ah arrimahaasoo dhan buu sheegay way diideen marka dhegaystaan waanadii marka xuseen ibnu cali Uh, sababtuna waxay ahayd bala tilmaamaa in ninkii cubaydillahi bnu ziyaad ee kuufa joogay uu soo ururiyey madaxdii reer kuufa ee ka mid ahayd dadkii waraaqaha u qori jiray ama u qoray ee ballanta la gala xusein ayuu soo ururiyey oo uu ku dhahay si aad ii tustaan in warkan iyo sheekadan ay idinka dhab tahay oo aad si dhab ah ii taageersantihidiin waa inaad la dagaalantaan xuseen ibnu cali kuwii waraaqaha soo qoray ee ballamaha la soo galay ayaa ahaa ciddii ugu horreysay ee la dagaalantay xuseen subxaan allah dabadeedna walaalayaal uu xuseen wuu la hadlay marka oo wuu canaantay oo wuxuu sheegay inuu markaa uu isagu yahay marka sayida shabaabi ahli ljanna iyo walaalkay wuxuu tilmaamaya iyo walaalkay waxaan nahay dhallinyarada nebiga inuu tilmaamay buu sheegayaa dhalinyarada ehelka jannada madaxdooda wuxuu leeyahay aniga aabbahay waa alimaam cali bn abi aalib wuu adeerkay waa jacfar tayaar jacfar ibn abi aalib jacfar tayaar wey oo awogey waxa weeye waa xamza ibnu cabdillaah waxa weeye waxaan u jeedaa xamsa ibn cabdilmuطalib radi canhu geesigii muslimiinta asad wa asadu rasuuli waa ehelkaygii waa nasabkaygii uu u tirinaya marka wuxuu u tirinayaa khayrkii iyo barakadii iyo sharaftii uu lahaa iyo booskii uu taagnaa xilligaa oo uu leeyahay adduunyada tan maanta ma joogo wiil nebi uu dhalay ama ka soo farcamay aniga mooyaane cid kale ma joogto buu leeyay sababtoo ah xilligaa dee xasan radiallahu canhu uu geeriyooday oo xusein oo keliyaa noola bal wuxuu ku dhahay markaa bal waxaad weydiisaan siiradayda iyo fadligaga weydiiya saxaabada rasuulka anas ibnu malik weydiiya oo jaabir ibnu cabdillaahi weydiiya oo zayd ibnu arqam weydiiya deetana waa kii dhahay markii ugu dambaysay maxaa markaa nagula dagaalamaysaan ma cid baan idinka layn oo ma dhiig baa noo haysataan iyo qisaas baad noo haysataan mise xoolaan idinka qaadanayo dad markaa wax idinka dhaco idinka biliqaystay baanu nahay bal maxaa noo dilaysaan oo noo hor istaagantidiin subxaan allah marka qofku walaalayaal haddii qalbigu dadka uu angago jaahilnimaduna ay daboosho waxay fahmayaan male walaalayaal ninkii marka ugu macangegsanaa shamir ibnu diljawsham lo odhan jiray baa marka caayayba marka xuseen oo dhahay ilaahay xaraf baad ka caabuda yani munaafiq baa tahay buu tilmaamay marka xabiib ibnu madhar oo safka xuseen ahaabaa isna caayay oo dhahay adiga munaafiq oo ilaahay toddobaatan xaraf ka caabuda subxaan allah marka arrintii way qadhaadhaatay arrintii marka way qadhaadhaatay dabadeedna xuseen wuxuu u yeedhay raggii waraaqaha usoo qori jira ciidankanna kuwa ugu horeeya ka mida safka ugu horeeyaba ku jira la dagaalami oo uu leeyahay ya shabith ibnu rabicay ya xajaar ibnu alabjar ya qays ibnu alashcath ya zayd ibnu alxaarith waa magacyada marka u tirinayo sida kusoo aroortay marka kitaabka albidaya wanihaaya ee alxafid ibn alkathir raximah tilmaamayo in uu tiriyey magacyadii raggii marka qoraalada u soo qoray ballamahana la galay yidhi waan baycanu kula gelaynaa oo iminkana isagii la dagaalamaya subxaan allah wuxuu leeyahay miyaydaan ahayn kuwii waraaqahay soo qoray miyaydaan igu odhanin noo kaalay oo dhul akhdar oo dooga oo cagaar oo barwaaqiyo bashbash baanu haynaa subxaan allah maxaa idinku dhacay ay dhaheen marka dee la hadal meesha qabanaya meesha ma yaalle waa iska hadalun dee markaa ay dhaheen eh, waxaad yeeshaa xukunka cubaydillahi ibnu ziyaad iska yeel subxaan allah dabadeedna qolyo markaa walaalayaal ka mida ah, soddon nin ama soddon fardafuule oo ka mida ah ciidankii markaa reer ciraaq ee la dagaalamayey xuseen ibnu cali ayaa ka soo jabayba oo kusoo biiray ciidankii xusein kusoo biiray marka oo uu hogaaminayay marka alxuru bnu ziyad ama alxuru bnu yaziid ninka la dhaho deetana ninkaasa xusein marka raalli geliyey deetana wuxuu u khudbadeeyey dadkiibuu u khudbadeeyey khaasatan ciidankii reer ciraaq ee uu hogaaminayay cumar ibnu sacad ninkii la odhan jiray oo uu leeyahay saddex Eh, saddex shay ayuu idinka dalbaday saddexda shay aanu tilmaamayna hadda ka hor ee midun maad u ogolaataan dabadeedna ay dhaheen annagu arrinka ama markaa talada gacantayda kuma jirto ee ninka cubaydillah ibnu ziyaad ayaa talada iskale subxaan allah marka ninkii alxur bni yaziid baa wuxuu leeyahay waa u yeedheen oo markaa u yeedheen baad khudlaan aad ku samayseen oo kaga baxdeen ballantii subxaan allah iminkana waa la dagaalamaysaan isaga iyo haweenkii iyo caruurtii yaryaraydna waxaa u diideen biyihii webigaa dhan ee furaat ee ay cid walba ka cabtay yahuudi iyo muslin iyo gaalba uu ka cabo iska dhaafee xayawaanada eyda iyo doofaaraduba ay ka cabaan baa biyaha u diideen subxaan allah walaalayaal waxba yaynaan hadalka kusii daaline ugu dambayn dagaalkii baa bilaabamay marka nin ladho mubaarasa markii ugu horraysay la soo baxay ee ninka la dhada yasaar oo mawle u ahaan jiray ziyaad iyo mid kaloo salim mawla cubaydillahi ibnu ziyaad baan filaya in isaguna inuu mawle ahaa labadaa nin baa kasoo baxay ciidankii ciraaq mubaarasay sameeyeen waa laysu soo baxay nin cabdillaahi ibnu cumer loodhan jira baa dhanka xuseyni ciidankiisii kasoo baxay ninkiibaa dilay labadii ninba yasaar iyo markaa salim ninkii kale loodhan jiray labadaa ninba uu dilay dagaalkii uu qadhaadhaaday marka oo waxa dhacday marka ninka la dhado cabdilah bn lxawza ama cabdilah bn lxuza ninka la dhaho ayaa weerar buu soo qaaday oo wuxuu doonayay inuu markaa seef ama waran uu nabar ku dhufto marka xusein ibna cali kolkaa walaalayaal intuu soo boodayba wuxuu dhahay abshir binnaar yacni naar ku bushaarayso xuseynow walciyaadu billahi rabbi marka waa qalbi engegay ama jaahilnimo ay ku jirto waa haddee riwaayadaasi marka ay saxiix tahay ilaahay baan inaga og saxiixnimadeede inagu waxaynu soo guurinaynaa wixii marka culummadu ay soo guuriyeen ee kutubtooda ay kusoo guuriyeen marka waxay dhacday walaalayaal wuxuu yidhi adiga iga mudan cadaabka adiga ayaa iga mudan cadaabka ayuu ku dhahay ninkii walaalayaal isagoo faraskii sidaa u saaran ayaa uu simbiriraxday faraskii unbuu ka dhacay faraskii marka koorantii saarnayd ayaa marka lugta ka qabsatay lug bay kaga dhegtay marka lugtii kolkay ku dhegtay ninkii madaxuu dhulka ku dhuf lugtiina waxay ku taallaa marka xadhiggii uu ku maray dee lagu kooreeyey faraska dabadeedna faraskiina wuu orod ninkii markaa madaxa wuxuu dhulka la dhacay dhagxantii subxaan allah nin kale oo ka mid ah ciidankii xusein oo muslim ibnu cawjase la odhan jiray basna lugtii kale u gooyey marka isagoo lug keliya leh ayuu faraskiina la orday lugtiina ay ku maran tahay xadhiggii iyo faraskii ay ku marantahay wuu orday marka faraskii ninkii siduu dhagxaantaas uu dhulka madaxa ula dhacayey ayay nafti ka baxday subxaan allah u madaxii burburay subxaan allah oo ninkaasi halkaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga ilaaliya xusein iyo ciidankoodiiba dabadeedna walaalayaal ciidankii halabadii hore ama markii la isgalay guushu waxay markii hore la jirtay dhanka xusein bay la jirtay sababtoo ah mintid bay ayagu ahaayeen oo gebigooduba toddobaatan nin bay ahaayeen wayna ogaayeen kolleyba la dilay marka nin kastaaba ninkii ka soo horbaxa uu la dagaalamaya mintid weeye waa uu dilaya marka subxaan allah marka oo arrintii markii ay qaraaraatay ayaa cumar ibnu sacad oo hogaaminaya ciidankii ciraaq ba wuxuu dhahay sidan waynu ku jabaynaa aynu weerarno fardaha ay wataan marka niman e, fallaadh yaqaan ama shiish yaqaana buu yeedhay fardihii baa la boqmagooyey fardihii markay boqmagooyeen oo fardihii ay istaageen ayay markaa ciidankii xusein ay dhulka istaageen ilaa xuseen xitaa ciid faraskiisii uu dhaawac soo gaadhay ama uu dhintayba oo xuseen markaa dhulka uu saa isu taagay isagoo bilaa faras markaas ayaa bilaabantay markaa in la dagaalamo marka walaalayaal oo la laayay guud ahaan intii xuseen ibn cali radi allahu canhu la safnayd dhammaantood la laayay oo caruur yaryari ay ku jirto walaalayaal dabadeedna ninka la dhado malik ibnu nusayr ayaa markaa xusein ibnu cali madaxa wuxuu kaga dhuftay seef buu kaga dhuftay marka walaalayaal xuseinna wuu habaaray wuxuu ihi laa akalta walaa sharibta biha hana ka cunin hana ku cabin waxasharaka allahu maca aalimiin allana ha kula soo saaro aalimiinta ama kuwa gardarrada badan dabadeedna madaxii maadaama seefta lagaga dhuftay madaxa wuxuu ku sitay markaa koofiyadda dagaalka koofiyadii dagaalku iska bixiya cimaamad buu soo qaatay markaa xusein oo uu markaa dhiiggii uu ku duubay markaa walaaliya kadibna wuxuu fadhiistay guri buu fadhiistay albaabka hortiisa ilmo yaroo uu dhalay ayaa u yimi ilmihii yaraa markaa isaga oo sii sagotinaya maadaama uu og inuu dhimanayo ayaa nin la dhado ibnu muuqid unnaar ayaa ilmihiina wuxuu kusoo tuuray subxaan allah leeb ayuu kusoo tuuray leebkiibaa ilmihii yaraa bireeyey oo ilmi yaraa uu gowracmay saas baanu ku dhintay subxaan allah kolkaasuu xusein ibna cali radi allahu canhu uu habaaray uu lahaa ilaahayo kuwan dhaalimiinta nooga aargo uu lahaa kadibna ninka la dhahdo cabdillahi bnu cuqba alghawayi ninka la dhahdo ayaa sidoo kale isna waranbu wuxuu ku dhuftay wiilkii la jiray ababakar ibn abibakar ibn waa xusein ibna cali baa dhalay marka u fiirso xuseen ibnu cali xataa carruurtiisa waxaa ka mid ahayd ababakr subxaan allah marka ababakarna halkaasaa maalintaa lagu dilay kadibna waxaa la dilay cabdilaahi iyo cabaas iyo cuthmaan iyo jacfar iyo moxamed oo dhammaantoodba uu dhalay marka cali bn abi aalib radi canhu ardaa haraadkii baa markaa darnaaday iyo oonkii ile biyaha waa loo diiday ayaa markaa aad buu haraaday markaa xusein biyuu doonay inuu cabbo kolkuu biyihii in yaroo biyo ah uu soo qabtay oo uu afka u geliyey ayaa ninbaa wuxuu kusoo tuuray waran buu kusoo tuuray ninkaa waxaa la dhahaa magaciisa wuxuu la odhan jiray xusein ibnu namiir wallahu aclam deetana halkaa dhanxanaga ama afka halka ilkaha dhanxanaga yani halkaa dee ilkaha ciridka haya ayuu markaa warankii ama shiishkii leebkii la tuuray uu kaga dhacay afkiibuu kasoo soo saaray marka dhiig badan baa ka yimi subxaan allah markaasuu habaaray xusein mar kale uu lahaa allahuma axsihim cadadan waqtulhum badadan walaa tadar cala alardi minhum maxadan ilaahayo gaabi buu leeyahay oo midna ha kaga tegin oo wadalla marka waxa yimi ninkii la odhan jiray shamir ibnu dilye jawshan nidhi wuxuu ahaa nin macangega jaahilnimo badanna ay ka muuqato isagii ciidankiisii baa xuseen bay isku weer bay ka qabteen dabcanna dhammaan intii kale ama toddobaatankii ciidankeenu lahayn waa toddobaatan oo intooda badan waxay u badnaayeen carruurtii xuseen iyo iyo carruurtii cali ibn abi taalib uu dhalay ayay ahayn waa la wada laayay marka oo xuseen oo keliyaa jooga markaa subxaan allah isku weer bay kolkaa ka qabteen walaalayaal markay isku weerkii ka qabteen ay soo goobaabiyeen ayaa ilmo yar oo uu ku tilmaamaya alimaam ibnu kathiir raximah ullah u leeyahay kaannahu lbadru fii udunayhi durataan ilmo yaraad moodid dayxu markuu afar iyo toban ama shan iyo toban uu yahay sidaasoo kale u dhalaalay oo aad dhegihiisana muudida sida markaa eh, kawaakibta ama meerayaashoo kale wiil yaro qurxoon oo uu dhalay xasan ibna cali oo xuseen adeeru yahayba soo orday oo kasoo soo fara mudhaxsaday zaynab oo ahayd eedadii oo hayse marka ilmo yar buu ahaa subxaan allah marka mid meesha taagnaabaa ilmihii yaraa seefta ku dhuftay subxaan allah niman naxaya markaa may ahayn ilaahay baynu ka magan ilmihii yaraabaa markaa ooyey oo qayliyey deetana xuseen wuxuu u qaban karayo malahe wuxuu ku dhahay aabba buu yidhi iska samir buu yidhi fainaka talxaqu biaabaa'ika fi saalixiin aabbayaashaadii wanaagsanaa ayaad u tegaysaa ee iska samir waxaa la tilmaama oo alimaam ibnu katiir uu tilmaamayaa khaasatanna riwaayaadka dee abuumunif ninkii la odhan jiray uu soo arooriyay aynu lahayn wuxuu u janjeedhaa xagga tashayuca ayaa laga dareemi karaya mararka qaarkood wallahu aclam ayaa waxa ay soo arorinayaan in zaynab bintu caliya radiallahu canha ay ku tidhi marka cumar ibnu sacad oo ahaa ninkii hogaaminaya ciidanka reer ciraaq ma baad ku tahay cumarow in la dilo markaa aba cabdillaahi alxusein in xusein la dilo adoo arkaya ma baad ku tahay kolkaa ninkii cumar ibnu sacad wuu ooyey baa la tilmaamaya oo wuu ilmeeyey wejigeedana waa ka qaarsaday ama wejiguu ka qarsaday marka dabcan sida ay culammadu tilmaamayaan reer ciraaq guud ahaan haddaynu isku darno qalbigoodu wuxuu la jiray xusein buu la jiray laakiin seeftoodu iyo gacantoodu waxay la jirtay cubaydillah ibnu ziyaad oo markaa xoolodoonam iyo wixii la midka ay ah, shahawaadka adduunyada ayaa hayay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin deetana nimankiiba waxay soo weerareen xusein bay soo weerareen walaalayaal seef baa markaa dhan kastaba kaga timi ilaa markii ugu dambaysay uu qayliyey ninkii la odhan jiray shamir ibnu diljawshan ninkii macangaga aha inuu tilmaamaynay uu yidhi maxaa sugaysaa ninka maxaa u dili weydeen dabadeedna ninka la zurca ibnu shurayk ayaa markaa garabka seefkaga dhuftay markaa xusein ibnu cali deetana dhulkuu ku dhacay marna wuu kacaa marna wuu kufaa ilaa markii ugu dambaysay ninka la sanaan ibnu anas ibnu camraan nuqaci uu markaa uu dilay oo uu marka madaxna uu ka gooyey walciyaadu billah riwaayaadka kalena ama waxaa la dhahaa shamir ibnu diljawshan baa laftigiisu ahaa marka ninkii madaxa ka gooyey ama dilay marka xuseen ibnu cali kuwa ahaadaba dhammaantood marka way ka wada qayb galeen oo dembiga way wada leeyihiin ilaahay baynu ka magan galnay xoolihii markaa meesha yaallayna way qaateen iyo wixii marya ay heli karayeen iyo dumarkii markaa wixii ay ka heli karayeen ama ay ka qaadan karayeen subxaan allah way ka qaateen ilaahay baynu ka magan galnay waxaa la tilmaamayaa in xuseen maalinta lagu dhuftay saddex iyo soddon dacno yani dacanku waa waran laga taagay iyo afar iyo soddon arbaca talaatan darba seef weeye seef iyo waran lasugu afar iyo soddon seefood iyo saddexda soddon markaa warana subxaan allah marka wuu jihaatamay waxbuu iska celiyey radia allahu canhu halkaas baanu ku shahaado qaatay oo ku dhintay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye deetana ninkii shamir ibnu diljawshan loodhan jira wuxuu doonay inuu dilo wiil yar oo keliya oo kasoo soo hadhay carruurtii xusein ibnu cali oo laodhan jira cali ibn alxusein waa ninka la dhada zayn alcaabidiin ayuu doonay inuu dilo wiilkan yarna isaguna wuu xanuunsanayey oo dumarka ayuu la joogay marka subxaan allah eh, laakiin ciidankii baa ka celiyo o yidhi ilmo yaroo xanuunsanaya faraha ka qaad subxaan allah calaa kulli xaal eh, waxaa la tilmaama walaalayaal in goobtaa ay ku dhinteen dad gaadhiya saddex iyo labaatan ehlulbeytka ah yacni ehelkii beytka ah ee nebiga calayhi salaatu wassalaam oo carruurtii caliy bn abi aalib uu dhalay waxaa ka mida ah xuseen baa kow ah oo lagu dilay jacfar baa eh, laba cabas ibnu cali maxamed eh, ibnu cali maxamedkan waa maxamed alasqar ban filaya cuthman abubakar ibnu cali intaasoo dhan waxay ahaayeen carruurtii cali ibn abi aalib uu dhalay ee goobta lagu dilay iyo carruur badan oo uu dhalay marka xuseen ibnu cali sida cali alakbar iyo cabdillaahi eh, xasan eh, ibnu cali sidoo kale carruurtiisa cabdillaahi iyo qasim iyo ababakar baa lagu dilay sidoo kale carruurtii marka jacfar ama cabdillahi ibnu jacfar ibn abi aalib isaguna waxaa laga dilay cawn iyo maxamed ibnu cabdillahi ibnu jacfar caqiil waynu garanaynaa waa muslim ibnu caqiil oo ninkii markii ugu horreysay kuufe lagu dilay aabihii caqiilna markaa saxaabi buu ahaayo cali ibn abi aalib walaalkii wey isna waxaa laga dilay ninka la jacfar iyo cabdillahi iyo cabdiraxmaan iyo muslim oo markii aynu tilmaamnay qaabkii loo dilay calaa kulli xaal markaynu isku wada geyno waa saddex iyo labaatan ehlulbeytka ayaa lagu dilay iyo guud ahaan intii la socotay markaa xusein ibnu cali la socotay dumarkii iyo wiilka yaree markaa cali ibnu lxusein ee xanuunsanaya zaynulcaabidiin marka laga reebo intii kale ee dagaalamaysay way laayeen marka ilaahay baynu ka magan marka dhacdada foosha xun leh ayaa meesha ka dhacday walciyaadu billahi rabbilcaalamiin ilaahay baynu ka magan waana dhacdo aad iyo aad u xanuun kulul oo weli dhaawaceedu u taagan yahi sida lasoo aroorinayo haddaba ninka la dhao khawla ibnulyaziid alasxabi ayaa marka madaxii xusein eh, qaatay oo madaxii waa laga gooyey baynu tilmaamnay sida eh, culimmada qaarna ay leeyihiin eh, dhammaan xitaa dad dhammaan dadkii meesha joogay madaxyadooda ayaa la gooyey ilaahay baynu ka magan galnay ilaahay baan iniga og riwaayaddaas inay saxiix tahay inay daciif tahay laakiin waa sida ay culamaa u si taariikha ay soo aroorinayan deetana ninka la dhaho ibnu yaziid alasxaabi baa markaa kaxeeyey ama qaatay baan u jeedaa madaxii xusein oo wuxuu la tegey gurigii ninkii cubaydillahi ibnu ziyaad oo uu doonaya inuu ugu bishaareeyeen maanta xusein la soo dilay waa waaye markaa qasrigii ibnu ziyaad uu xidhna wuxuu tegey markaa gurigiisii haweenaydiisii baa ka hor timi deetana wuxuu ku yidhi ji'tuka bicizi dunya walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin bicizi dahri adduunyada sharafteedii baan kuugula imi oo ah madaxa xuseen baan sidaayoon soo dilay kaasay tidhi wallaahi habaarqabaad tahe waxaad ila timi markaa adduunyada hooggeedii iyo baaba'eedii ma waxaad soo dishay bay tilmaamaysaa oo aad sidataa madaxii wiilkii ay dhashay inantii rasuulku oo faatima ahayd ilaah baan ku dhaartay weligayo labadeennaasi furaash kuma kulannabay tidhi subxaan allah wayna iskaga tagtay isagiina gabadh kale uu qaba buu u yeedhay marka marka haweenadaas waxay tilmaamaysaa in madaxii xusein radia allahu canhu in ay aragtay habeenka markii e, dabcan weel bay ku sideen marka in nuur ka ifayo ama iftiin ka ifayo xagga samada aadaya inay aragtay iyo shimbiro markaa midabkeedu caddaan uu yahay oo hareeraheeda maraya in ay aragtaba tilmaamaysa haweenaydaas subaxii markii la gaadhayna wuu qaaday markaa ninkii khawla ibnu yaziid lo odhan jiray madaxii buu qaaday waxaana loo geeyay ibnu ziyaad ibnu ziyaad walaalayaal sida la tilmaamayo markii madaxii xuseen uu arkay ayuu laan buu soo qaaday qori marka halkaa afka ama dibinta ayuu saa ugu muday xuseen madaxiisii walciyaadu billahi rabbi isagoo le weligee maan arkin wejigan weji ka qurux badan dabcanna dee wejigiisa waa qurux badnaa oo dee waaba wiilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam marka sidaasuu ugu mudmudayey sidaas baana marka walciyaadu billahi rabbi marka saxaabi meesha joogay anas ibnu malik riwaayo kalena tilmaamaysa zayd ibnu larqam ayuu ahaa ridwan ullahi calayhim ayaa markaa wuxuu ku dhahay faraha ka qaad buu yidhi meesha aad qoriga saaraysid ama dibnaha iyo meesha afkaad ku mudaysid qorigaaga iyo laantaada waxaan arkay buu tilmaamaya saxaabigaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhunkanayay sala allahu calayh wasalam markuu xuseyn ahaa wiilya kaasuu dhahay markaa ninkii cubaydilah ibnu ziyaad la odhan jiray nin aad u madax adag buu ahaa isaguna oo daalim ah inuu lahaa maadaamaad oday weyn haddaanad ahaan lahayn oo kharifmay waa ku dili lahaa buu tiri imamiya maanta deetana salaad buu isugu yeedhay dadkii magaalada kuufa joogay baa la yeedhay deetana wuu bilaabay hadalkiisi buu bilaabay isagoo ilaahay mahadinaya nebigana ku sallinaya markaasuu yidhi waxaanu dilnay maanta xuseen baanu dilnay deetana nin loodhan jira cabdillahi ibnu cafiif ilasdiy ayaa istaagoo yidhi wayxak war hoog kuu sugnaaye hadaladii sidiiqiintae eh, abaabakar sidiiq oo kale hadalkiisiina waa ku hadlaysaa waxaana dilaysaa caruurta nebiyada ayaa dilaysaa markiiba wuu cadhooday ninkii cubaydilah ibnu ziyaad la odhan jiray wuxuu dhahay ninkanna hala dilo oo hala salbiyo subxaan allah yacni dhiigga ayaa wax aad yo aad ula fudud la ahaa ilaahay baynu ka magan galnaye dabadeedna sida la tilmaamayo eh, riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan madaxii xuseen waa la qaaday waxaa la geeyey markaa xaggaas iyo dhulka sham oo uu marka uu joogay khaliifkii marka umawiyiinta ee marka muslimiinta madaxdu ahaa la odhan jiray yaziid ibnu mucaawi marka yaziid sida la tilmaamayo markii loo sheegay warkan wuu ka murugooday wuuna ooyey wuxuuna dhahay ilaah baan ku dhaartay haddii aan aniga aan goobtaa joogi lahaa waan iska cafiyi lahaa buu yidhi xusein waan iska cafiyi lahaa buu dhahay oo eh, faraha ayaan xusein ka qaadi lahaa buu tilmaamay welibana uu lacnaday ibnu murjana ibnu murjana waa cubaydillah ibnu ziyad hooyadii baa loodhan jiray murjana marka uu leeyay lacana allahu ibnu murjana eh, ibnu murjanana lacnada ha ku dhacdo dabadeedna dadkii dumarkii iyo markaa carruurtii xusein ee eh, goobtaa timi wuu karaameeyey wuuna sharfey wuuna soo dhoweeyey markii dambena wuxuu u diray marka magaalada madiina ayuu geeyey marka marka wuu hagaajiyey yaziid ibnu mucaawiya wuu hagaajiyey marka waa sida riwaayooyinkaasi ay tilmaami laakiin shiicadu walaalayaal dee nimankaasi waa niman aad u xadgudba riwaayooyinkoodu waxa weeye qofkii dembi gala wa subxaan allah ama dabcan de mas-uuliyadda koowaad nin yaziid ibnu mucaawiya wuu leeyahy oo isagaa madax u ahaa muslimiinta subxaan allah oo ay dadku ka amar qaadanayeen markaa cid markaa odhanaysa dembi meesha kumale ma jirto sidoo kale wax aanu galabsanin in qof kale lagu eedeeyana taasina de waa wax cadaalada meesha ma wixii uu galabsaday ha waa loo qiraya shayga noocaas iyo noocaasaad galabsatay waa lagu qiray laakiin waxaanu galabsanin ama aan ku caddayn ama aynaan inagu arkaynin ama markhaati aynaan ka ahayn dee kuma caddayn karayno marka ilaahay maxkamadiisa ayuu tegey shakhsigaasi ilaahay baana marka maxkamadiisa ilaahay baana ogaa Eh, wixii uu qarsanayey iyo wixii uu muujisanayeyba subxaan allah marka sida uu muujistay eh, culummada muslimiinta ee ahlusunna ay qabaan waxa weeye inuu ninkaasi muujistay inuu ka murugooday falkaas iyo dhacdada xun ee qadhaadh ee ka dhacday goobta magaisha karbala la dhahday xuseen lagu dilay iyo sidoo kale inuu hagaajiyey oo uu sooray oo marti qaaday caruurtii iyo markaa dumarkii wixii ka hadhsanaa ee xusein ama ehelkii xusein iyo ehelkii marka ehlilbeytkii waaye walaalayaal haddaba waxa weeye aljazaau min jinsi alcamal abaalmarinta wixii aad galabsatay abaalmarkeedunbaad helaysa maxaa ku dhacay dadkii haddaba dilay xusein ibnu cali sidaynu tilmaamnay silsiladan markaynu maraynay dilkii la dilay ashahiid cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ardaah waxaanu tilmaamnay markii dhiiggiisii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay kitaab qur'aana aayad qur'aana buu ku dhacay oo alla leeyahay subxaana wa fasayakfiikahum allah ilaahay baa kaaga filan subxaana allah dabadeedna waynu tilmaamnay in culimmadu ay dhahaan dhammaan intii ka qayb qaadatay ama dilkiisa disha ama gacanha kula kacdo ama ka qayb qaadatay dilkii cuhmaan ibnu cafaan dhammaantood iyagoo dunida ku nool baa la dilay subxaan allah xuseen ibnu calina sidoo kale dhammaan intii ka qayb qaadatay subxaan allah qof kastaaba qaabkii uga qayb qaad uga qayb qaatay ayuu ilaahay ku abaalmariyey adduunyada intii uu noolaa oo waa la wada dilay badankoodii dhammaantood waa la dilay baan odhan karayna aynu soo qaadana ninkii madaxdaba uu ahaa ee cubaydillaahi ibnu ziyaad ee faray marka in lala dagaalamo maxaa ku dhacay sida riwaayadda tirmidi ay tilmaamaysa walaalayaal ninkan waa lasoo qabtay marka ra'sul fitna buu ahaa waa ninkii madaxdaba u ahaa fitnada iyo dhibtaba maalin yowm alcashuura ayaa lasoo qabtay yowm alcashuura waa maalintii xuseen la dilay isla maalintaas shan sano kadib maalintii uu dilay shan sano kadib isla maalintii yowm alcashuuradii ayaa isagana lasoo qabtay oo nin la odhan jiray mukhtaar athaqafi ayaa qabtay oo ninkaasna wuxuu ahaa nin markaa isu xil saaray in uu u soo aargudo xuseen ibnu cali dadkii markaa dhibta u geystay ama dilkiisa ka dembeeyey culimmadeennuna ay tilmaamayaan in uu yahay ninkani nin sheegtay nebinimo ilaahay baanu ka magan galna marka waxaa loo yaqaana almukhtaar alkadaab mukhtaarkii beenaalaha ahaa leannu nebinimo ayuu sheegtay sida culimmadeenu ay tilmaamayaan iyo xadiidkii kale ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay reer thaqiif ay laba beenaalay ka soo bixi doonaan mid wuxuu ahaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi iyo mukhtaar athaqafi waa labada nin weeye subxaan allah marka ninkaasi ictiqaadkiisa wuu qaldanaa laakiin wuxuu ka dhabeeyey arrintii ahayd inuu u aargudo dadkii ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali in badanoo ka midana wuu laayey ama gacantiisay ku baxeen ninkii cubaydillahi ibnu ziyaadna ciidan isagu uu wateeba markaa qabtay waa la dilay marka subxaan allah ninkii waa la dilay madaxana waa laga gooyey sidii xusein ibnu cali madaxa looga soo gooyey ayaa looga soo gooyey marka madaxiisiibaa halkan lasoo dhigay guri baa lasoo dhigay walciyaadu billah madaxiisii dabadeedna mas ama abeeso meel ay ka timi aan la garanayn ayaa marna afkay ka gashaa marna sankay ka gashaa waa riwaayadda markay alimaamu tirmidi uu soo arooriyey marna afkay ka gashaa marna sankay ka gashaa marka markastay gasho waxay tidhahdeen waxay dadku dhahayeen jaat way timi markay baxdana way maqan tahay bay leeyihiin subxaan allah ma garanaysaan sababt sababtu waxa weeye xuseen ayuu laan iyo qori buu afkiisa sida ugu mudmudayay madaxii xusein iminka laakiin caqaabtii waxay tagtay xagga ilaahay mas iyo abeesa ayuu alla ka dhigay subxaanahu wa tacaala wa hada jazaau aljazaau min jinsi alcamal wey ama waa ciqaabka la mariyo qof kastaba wixii aad galabsatay ayaa lagu marinayaa de aakhirana ilaahay bay u taallaa marka dadkii dhaalimiinta ahaa ama dulmiga iyo gardarrada kula kacay markaa muslimiinta marka guud ahaan dhammaan intii ka qayb gashay ha noqdo eh, ninkii cumar ibnu sacd la jiray ha noqdo shamir ibnu diljawshan dhammaantood waa la laayey oo iyaguna dilkii ay dileen xusein waxba kamay sii galabsanine in yar markii la joogay baa la laayay dhammaantoodba haddaba waxaan jecelahay inaan aan mid iyo laba ka qaato sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo faallo dheer ka bixinaya markaa dacdadan iyo falkani siday u dhacday oo ka mida ah markaa culummada dee taxqiiqa ku samaysay iyo culummada islaamka ee laga dambeeyo raximahullahu raxmatan waasaca wuxuu ku tilmaamaya kitaabkiisa majmuuc lfataawa wuxuu dhahay sheikhulislaam ibnu taymiya faina yaziid ibnu mucaawiya wulida fi khilaafati cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canh ninka la yidhahda yaziid ibnu mucaawiya wuxuu dhashay cuhmaan bnu cafaan radi allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaadee khilaafadiisii markuu khaliifka u ahaa buu dhashay walam yadrik annabiya sala allahu alayh wasalam ninkaasi manuu soo gaadhin nebigoo saxaabi mu ahayn walaa kaana min asaxaaba biitifaaqi alculamaa saxaabadana kamuu mid ahayn siday culummadu isku waafaqeen walaa kaana min almashhuuriina biddiini wasalaax kamana mid ahayn dadka ku caanbaxay diinta iyo wanaaggana muu ahayn wa kaana min shubbaani lmuslimiin wuxuu ka mid ahaa laakiin dadka dhallinyarada muslimiinta caadiga walaa kaana kaafiran walaa zindiiqan manuu ahayn haddana kaafir ama zindiiq labada midna muu ahayn zindiiq waa faasiq weeye walciyaadu billah ama waa mulxid oo kale marka sida ay sheegayaan shiicadu ay leeyihiin kafir murtadun weeye ka baxay diinta islaamka ma aha sidaas buu tilmaamaya marka sheikhulislaam ibnu taymiya ee nin muslimna buu ahaa oo dhalinyara sidoo kale manuu ahayn dad qof diin iyo salaax iyo wanaag lagu yaqaano manuu ahayn gaal markaa xadhka siibtay nin buu iska aha meel dhaxaad watawallaa bacda abiihi wuxuuna madaxnimo noqday aabihii kadib yani mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma aabihii kadib ayuu markaa madaxuu noqday calaa karaahati min bacdi lmuslimiin muslimiinta qaar baa markaa necbaa oo diidana kasoo horjeeday wa min bacdihim qolyo kalena raalli bay ka ahayn wa kaana fiihi shajaaca haddaba ninkani wuxuu sifooyin lahaa waxoogaa geesinimo wa karam iyo deeqsinimo walam yakun mظhara lilfawaaxish manuu ahayn nin ay markaa ka muuqato fawaaxishtu kama yaxki canhu khusuumuhu sida ay ka warramayaan dadka markaa ay ishayeen markii dambe beeno badan baa dee laga sameeyey khamriguu cabaa kida kida falal xunxun buu ku kaca laakiin sida marka ay sheegayaan buu tilmaamayaa sheikhulislam ibnu taymiya dadkii isaga kasoo horjeeda waxay tilmaamayeen inaanu lahayn muuqaal xumaan ama fawaaxish wa jarat fii imaaratihi umuurun caiim xilligii haddaba madaxtinimada uu ahaa arrimo waaweyn baa dhacay axaduhaa waxaa ka mida ah maqtalu lxuseyn radi allahu canhu in la dilay xusein ibna cali wa huwa lam ya'mur biqatli lxusein isaguna muu farin la dilo xusein walaa adhara alfaraxa biqatlihi manuu muujisan inuu ku faraxsan yahay dilkiisa walaa nakata bilgadiibi calaa hanaaya kamanuu taagin madaxii madaxa markaa xuseen kamuu taagin ul ama laan ka mutaagin sidii cubaydillah ibnu ziyaad marka riwaayooyinka qaar baa tilmaamaya riwaayooyinka shiicadu inuu madaxana u ka taagay marka subxaan allah uu qori ka taagay sidii cubaydillah ibnu ziyaad lakiin ibnu taymiya wuxuu leeyahay arrintaasi arrin sugan ma walaa xamala ra'sa alxusayni manu qaadin madaxii xusein radia allahu canhu ila shaam looma qaadin madaxii xusein dhulka shaam لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر wuxuu laakiin faray in xusein laga hortago wuu faray arrintaa iyo in layska difaaco arrintaa wuu falay oo wuu faray dadkiisi buu faray walow kaana biqitaalihi xitaa haba noqoto arrintaasi in lala dagaalame fazaada annuwaabu calaa amrihi dabadeedna arrintii waxa sii siyaadiyey oo sii kordhiyey dadkii waaliyada u ahaa ama barasaabka u ahaa isagu wuxuu dhahay ninkan iska celiya intuu idinla dagaalamayo iskana difaaca laakiin arrintii waa la sii weynweyneeyey oo dadkii barasaabka isaga u ahaa sii weynweyneeyey subxaan allah oo dil keenay oo yani subxaan allah eh, arrintaa foosha xun la keenay fa طalaba minhum alxuseyn radi allahu canhu an yajii'a ila yaziid marka xuseen wuxuu dalbaday in loo geeyo yaziid waa inagii soo marinay oo aynu lahayn wuxuu dhahay yaziid anigaaba baycada lasoo soo aw yadhaba ila thaqri muraabitan ama wuxuu dalbaday inuu qabto meel faran ah oo ciidanka muslimiintu ay gaalada iskaga dhicinayaan inuu halkaa qabto taasna waxay ahayd eh, qodobkii labaad aw yacuuda ilaa maka ama wuxuu dhahay faraha iga qaadaan magaaladeedii maka ku noqde famanacuuhu radi allahu canhu way diideen markaa badhasaabyadii ciddii magaalada kuufa madaxda u ahayd ciddii ay soo daratay dee cumar ibnu sacad iyo dadkii lamidka ah ayaa diiday ilaa an yasta'sira lahum wa amara cumar ibnu sacad biqitaalihi dabadeedna waxaa faray ninkii cumar ibnu sacad loodhan jiray ayaa faray in lala dagaalamo faqataluuhu madluuman way dileen isagoo markaa madluuma lahu waliطaa'ifati min ahli beyti isaga iyo koox ka mida ehelkii beytkiisa radia allahu canhum ilahay raalliha ka noqdo wa kana qatluhu radia allahu canhu min almasa'ib alcadiima dilkii marka xusein la dilay waxay ka mid ahaa buu masiibooyinka waaweyn faina qatla alxusayni wa qatla cuhmaan qablahu dilkii la dilay xusein ibna cali radia allahu iyo dilkii la dilo eh, cuhmaan oo isaga ka horreeyey kaana min acdami asbaabi alfitani fi hadihi lumma waxay ka mid ahaayeen labadaa dil eh, asbaabta ugu waaweyn fitanka ummaddan oo dhan yacni asbaabta keentay fitnooyinka ee ugu waaweyn ee ummadda keentay tafaraaruqeeda labadaas dil ee markaa aadka u qallafsan ayaa ka mid a وqتلهma min shirاar الخلق عindhm وqتلتهma min shirاar الخلق عind الlah labadaas صaxaabi ciddii dishana waa dadka ugu sharka badan cidduu ilaahay abuurtay sidoo kale wuxuu tilmaamay shaykh الإسلام iبن تaymiya raximah الlah wuxuu uhi falama qutila الxusein بn cali radي الlah canهma yومa cashurا qatalathu طaa'ifatu الظaalimatu albaagiya markii la dilay xusein maalintii yowma cashuura la odhan jiray la dilay waxaa dilay kooxdii daalimiintaeda gardaroonaysay ee markaa dulmiga ku kacaysay wa akrama allahu lxuseyna bishahaada ilaahay baa markaa wuxuu siiyey xusein ibnu cali shahaadadii buu siiyey oo uu shahiid kamaa akrama biha man akrama min ahlihi min ahli beytihi sidii markaa ehelkiisa beytka iyo ciddii isaga xigtadiisa ahaydba ay shahaadada u heshay ee ay shahiidka u noqotay ayaa isagana ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku karaameeyey arrinta akrama biha xamza wa jacfaran wa abaahu caliyan wa gayrihim wuxuu ilaahay ku karaameeyey shahaadadaas oo ehelkiisa ka mid ahaa xamse ibni cabdilmutalib oo awowgii ah iyo jacfar ibna abitaalib oo adeerkii ruma ah iyo cali ibna abitaalib oo aad aabbihii ah wagayrihim iyo rag kale wa kaanat shahaadatuhu mima rafaca allahu biha mansilatahu aclaa darajatahu shahaadada uu qaatay iyo dilkaa xaqdarrada ahe lagu dilana waxay ahayd buu tilmaamayaa arrin ilaahay uu doonaya inuu sare ugu qaado mansiladiisa iyo darajada ilaahay agtiisa fainahu wa akhuuhu lxasan sayida shabaabi ahli ljanna maxaa yeelay isaga oo xuseyna iyo xasan labadooduba waxa weye waa madaxda dhalinyarada ee ehelka jannada waalmanaasil alcaaliya laa tunaalu ila bilbala boosaska saree jannada ee ilaahay agtiisa ahna laguma gaadho ilaa iyo lagu ibtileeyo imtixaan weyn lagaa qaada gaadhi maysid kamaa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lamaa su'il siduu nebigeennu dhahay markii la weydiiyey sala allahu alayh wasalam ayu nnaasi ashaddu balaa rasuulka ilaahayo dadka yaa ugu imtixaan badan faqaala wuxuu dhahay nebigu alambiyaa nebiyadaa horta ugu imtixaan badan ugu ibtilo badan uma asaalixuun haddana waxaa ku xiga saalixiinta dadka wanaagsan uma alamthal faalamthal markana waxaa kusii xiga cidba ciday kasii wanaagsanta markaa qofba qofkuu ka wanaagsan yahy ka saalixa yahay u ilaahay agtiisa kaga dhow yahay ibtilaaga iyo imtixaanku wuu kusii culus yahay yubtala arajulu calaa xasabi diinihi ninka waxaa lagu imtixaamaa buu tilmaa in diintiisa lagu imtixaamayo diintaada heerka ay gaadhsiisantahiy iimaankaaga lagu imtixaamayo fain kaana fii diinihi salaaba haddii diintiisu ay xooggan tahay ziida fii balaa'ihi waxaa lagu sii daraa balaayooyinkii imtixaankiibaa sare loogu qaada wain kaana fii diinihi riqa khufifa canhu haddii iimaankiisa uu soo yaro daciifayana waa laga yaro gaabiyaa xagga ibtilaaga iyo imtixaanka walaa yazaalu albalaa'u bilmu'mini xataa yamshi cala alardi walaysa calayhi khatiya qofka mu'minkaana kama suliyo in la imtixaamayo oo ibtilooyin iyo dhibaatooyin ay ku dhacayso ilaa intuu dhulkan uu soconayo uu nool yahay waa la imtixaamayaa laakiin dhibtaas iyo masiibooyinkaas iyo fitnada waxaa lagaga tirtirayaa yacni dembiyadii iyo falalkii xumaa baa lagaga tirtirayaa ayuu tilmaamay nebigeenu sala allahu aleyh wasalam rawahu tirmidiy wa hayrihi xadiiskana waxaa soo arooriyey imaamu tirmidi raximah llahu raxmatan waasicah iyo hayrkii fakana alxasanu walxuseinu qad sabaqa lahuma min allahi tacala ma sabaqa min almanzilati alcaliya wuxuu tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay xasan iyo xusein in ilaahay waxay ku lahaayeen oo ilaahay eh, haybkiisa isagaa oge uu hadda ka hor ama yacni isagu intaanu dhalanin ka horba ilaahay uu usii qoro usii qadaray inay manzilo iyo boos sare oo xagga jannada oo ilaahay agtiisa ah inay ku leeyihiin walam yakun qad xasala lahuma min albalaa'i maa xasala lisalafihima atayib ayaguna markii ay yaryaraayeen de wax dhibaato ahoo weyni may qabsanin tii ku dhacday dadkii isaga ka horreeyey saxaabadii rasuulka sida bilaal oo kale waa la imtixaamay camaar ibnu yaasir saxaabadii rasuulka kuwii beder uxud dee caruur carruur yaryar bay ahaayeen imtixaanka kamay qayb gelin fa innahumaa waladaa wulidaa fii cizi lislaam waxaa iyaga la dhalay islaamku markuu baawarka iyo awoodda lahaa wa tarabayaa fii cizin wa karaama waxayna kusoo barbaareen guri markaa awood iyo karaamiyo sharafba leh oo wax iska dhicinaya wlmuslimuuna yucadimuunahumaa bulshada iyo islaamka iyo muslimiintuna way weynaynayeen wayukrimuunahumaa wayna karaamaynayeen wamaata anabiyu sala allahu calayhi wasalam walam yastakmila sina tamyiis nebiguna wuxuu ka dhintay oo uu dhintay labadii wiil xasan iyo xuseen weeyaane ayagoo aan qaan gaadhinba subxaan allah fa kaanat nicmat an ibtalaahuma bima yulxiquhuma biahli baytihima allahu akbar dabadeedna waxaa ka mid ahayd nicmooyinka ilaahay buu tilmaamaya in ilaahay ku ibtileeyey imtixaan weyn oo uu ilaahay doonaya inuu ku gaadhsiiyo ehelka baydkoodii sida dee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii iyo aabbahood iyo awowgood oo iyaga imtixaan aad iyo aad iyo aad u weyn la imtixaamay si kuwaa loo gaadhsiiyo waxay ahayd in iyagana la imtixaamo ayuu tilmaam kama ibtalaa man kana afdalu minhuma sidii loo imtixaamay ciddii ayagaba ka fadliga badnayd fa ina caliya bna abi aalib afdal minhuma aabbahood cali bn abi taalib ayaa labadaba ka fadli badan waqad qutila shahiidan isagana waxaa la dilay isagoo shahiid ah ayaa la dilay subxaan allah wa kaana maqtalu lxusayni mima haarat bihi lfitanu bayna annaas dilkii haddaba xuseen la dilay wuxuu sheegay inay ka mid ahayd waxyaalaha kiciyey fitnooyinka dadka dhexdeeda kamaa kaana maqtalu cuhmaana radia allahu canhu sidii dilkii cusmaan ba ilaahay raalliha ka noqday wuu ahaa min acdami alasbaab alatii awjabat alfitana bayna annaas asbaabtii waaweyneyd ee keentay marka ama sababtay fitnooyinkii waaweynayd dadka dhexdooda dhex martay wabisababhi tafaraqat اlummatu ila alyowm sababteedana ummaddii waa taasoo way ku kala tafaraaruqday ilaa iyo maanta waana runtiiyo sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ilaahay naxariistai jannaha ka waraabiye tacliiqaas iyo faalladaas sidaa u weyn ayuu ka bixiyey raximahullahu raxmatan waasica walaalayaal insha allahu tacaala inahaasan kusoo gebagabayn doonaa marka dilkii foosha xumaa ee loo geystay markaa xusein ibnu cali hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu